iyo badin maafin kale lawaa barbardhac iyo badin maafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin maafin kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa qabiyaha xumaantiyo baxmideeya weeyaan aqaysbortis weeye ubbilah dhulkeena haqa isboortis weeye qof bilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystaan meel waliba joogtaan waa arbaco weyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay lixda sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaanu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeya ciyaaraha sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa maanta waxaa lasoo saari doonaa ciyaartooyda ee ku jirta ama tartanka abaalmarinta baalandoor oo ciyaartooyda u tartamaya ayaynu eegi doonaa sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa waxyaabaha u waaweyn ee suuqa kaliibsiga sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa wararka kale ku saabsan horyaalka brmer liga oo toddobaadkan laga nasanayo sidoo kaleeto yordan colob waxa uu sheegay in weli saalax uu sii joogi doono kooxda kubadda cagta liverpool laakiin kooxda kubadda cagta al-itixaad waxaa leeyahay waxay ku dhowdahay ciyaaryahankan oo liverpool waxaa leeyahay laba boqol oo milyan ayaa dhowaan la siin doonaa sida wararku ay sheegayaan sidoo kaleeto waxaynu ogi doonaa wararka kale ee ku saabsan ciyaartooyda ee eh, ugu fiican toddobaadkan horyaalka bermeliga iyo weliba horyaalada kale qodobadaasi qodobo kale aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho taga hadii haddiiana ku bilaabano barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmihi magaalada muqdisho wararka ugu waaweyn ee jira hadii aynu eegno maxamed saalax ayaa weli leeyahay waxa uu ka tegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool kooxda kubadda cagta itixaad ayaa dooneysa in ciyaaryahaankan ay gacanta ku dhigaan muddooyinkii ugu dambeysay baraha bulshada waxaa qabsaday saalax inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta liverpool laakiin hadda waxaa leeyahay inuu joogo saalax inuu baxo waxaa leeyahay hadda waxaa la leeyahayba waxaa dhow inuu baxo ciyaaryaankan maadaama liverpool ay ogoshahay hadii laba oo milyan oo dalab ah ay ka gudbiyaan oo ciyaaryahanka lagu doonayo labadaas ay qaataan kooxda liverpool oo danaya u tahay ciyaaryaankan waa nin weyn oo kow iyo soddon jira ah, dhashay shan juun kun sagaal boqol sagaashan marka ciyaaryahaan oo soddon iyo kow sano jira ah, inaad ku hesho laba boqol oo milyan waa wax aada iyo aad u adag marka liverpool waxa la leeyahay waxay doonayaan inay fursaddan ka faa'iidaystaan haddaba mawa saalax ayaa muddo usoo joogay ama usoo ciyaaray haddii ay siiyaan kooxda kubadda cagta b g liverpool waxaa la aaminsan yahay in ay gacanta ku dhigi karayaan ciyaaryahaankan mawa saalax la yihahdo marka mawa saalax waxaa leeyahay waxaa la aaminsan inuu bixi karayo sidoo kaleetan liverpool laba ciyaaryanaya doonian clinin babe oo b ka tirsan sidoo kale bukaya saaka marka liverpool waxaa u fiican inay soo qaataan maadaama aysan heli karin aysan macquulahan clinin babe inkastoo wax walba ay dhici karayaan laakiin haddii bukaya saaka ay helaan liverpool waxa weyaan waxay gacanta ku hayaan mustaqbal booska saalaxna waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaanka uu buuxin karayo dhanka kaleetan haddiinu eegnana sergio eh, ramos ayaa ugu dabeetii ku biiray kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo eh, safilia ninka sergio ramos la yiraahdo ayaa muddo usoo ciyaarayay kooxo waaweyn sida kooxda kubadda cagta ee eh, real madrid sidoo kale kooxda kubadda cagta b waxay ahayd markii uu ka tegayay kooxda kubadda cagta safilia kow iyo soddonka bisha sideedaad labada kun ayay ahayd markaasi lacagna toddobiyo milyan oo ku aaday ama ku biirayba kooxda kubadda cagta marengeyska ee real madrid ninkan waa ka mid ah ee eh, ugu khatarta badnaa taariikhda horyaalka spain samara ciyaaryaankan ayaa usoo ciyaaray kooxda kubadda cagtay real madrid lix boqol toddobaatan iyo kow kulan boqol iyo laba gool ayuu dhaliyey wuxuuna ka fiican yahay uu ka khatar badan yahay waryahaano waaweyn oo waxa weeyaan boqol gool aysan u dhalan kooxda kubadda cagtay real madrid soddon iyo shan kale ayuu sameeyey ninkan waxa weeyaan markii uu ku sugnaa kooxda kubadda cagtay real madrid laba iyo afar kaar ayuu qaatay laba boqol soddon iyo taasi kaarna yelow ay ahaayeen halka lix lidkaar uu ahaa safilia wuxuu ciyaaray konton kulan saddex gool ayuu dhaliyey waxaweyaan isagu safilia ku laabtay ugu dambeetii halka b h mar ka tirsanaa oo xil ciyaareedkii hore ama labadii xil ciyaareed ugu dambeeyey konton sideed kulan ayuu ciyaaray lix gool ayuu dhaliyey marka ugu dambeetii sergio ramos waxaa leeyahay ugu dambeetii waa diyaar weeyaan oo ciyaaryahaankan waxa ugu dambeetii uu ku laabanayaa dhulkiisii hooyo oo waxaweyaan safiliyana waa kooxdiisii weyaan wadankiisana uu ku laabanaya maadaama ciyaaryahankan ciyaaryahan sbanish uu yahay sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee aadka loo hadlahay waxaa ka ah toddobaadkan gudihiisa markii aanu eegno kooxda kubadda cagta ee mancity sanadkan waxay rajeynaysaa in ciyaaryahaanada mancity ay ku guuleystaan koobab kale sidoo kale haalan waxuu kamid yahay ciyaartooda loo saadaalinayo ku guuleysiga ninka ee abaalmarinta miisi ciriirin karaya ee baalandoor haddaba abaalmarinta baalandoor maanta ayaa lasoo saari doonaa oo markii la eego ciyaartooyda kooxda kubada cagta masiti ayaa ugu badan sidoo kale leonel misi oo belgia ka tirsan haddana ka tirsan inter miami haddaba waxaa jira sanadkan saddex ciyaaryahaanoo loo saadaalinay inay ku guuleysan karayaan abaalmarinta baalandoor marka hore waxaa lagu bixi jiray sanadle laakiin hadda waxaa lagu bixiyaa season oo markii la eego xilli ciyaareedka markuu dhammaado xilli ciyaareedkiisa kale ayaa lagu bixinaya marka haddaba misi waxa weeyaan sanadkan isagu waxa uu rajada ugu badan oo ku guuleysan karayo abaalmarinta ugu xiisaha badan dunida ee baalandoor sidoo kaleeto leow maadaama ku guuleystay mundiyaalka dunida koobo kaleetna kula guuleystay intermiamina kooba kula guuleystay waxaa la aaminsan yahay isagu inuu ku guuleysan karayo abaalmarintiisii sideedaad ee baalan dior sidoo kale ninka labaad soo labeeya waa erin halan oo ciyaaryahaanka ugu wanaagsan dunida loo doortay oo markii la eegana ciyaaryaanka u wanaagsan uefa champions league ay u doorteen sidoo kaleetan horyaalka premier league ciyaaryaanka wanaagsan loo doortay ciyaaryaanka goolasha ugu badan dheliyey loo doortay hadaba haalan waxa weeyaan isagu xilli ciyaareedkii hore waxaynu ognahay in saddex liig koobka ku guuleystay sidoo kaleet waxaa ku darsaday koobka subarkaabka durbaad toddoba gool ayuu sii maraya marka waxaa la aaminsan yahay irin haalan isaguna inuu ka mid noqon doono xidiga ugu cad ku guuleysan karaya sidoo kaleeto waxaa leeyahay waxaa ku jira safkan ciyaaryahaanka kevin debrunia oo masedow ciyaara ah kevin debrunia waa ciyaaryahaan jakatora waa nin wanaagsan waa nin aada iyo aada u tayo badan isagana waxaa la aaminsan yahay in loo saadaalinayo ama ku guuleysan karayo ciyaartooyda ku guuleysan karta abaalmarinta balandioro marka abaalmarinta balandioro sanadkan waxa weyaan misi eden halan iyo weliba waxa ugu cadcadi ciyaaryahaanka kale ee kevin debrunia sidoo kale waxaa jira ciyaartooy kaleeto sida ciyaaryahaanka qolyan alfares oo isagu ka mid ah ciyaartooyda waxa weyaan ku guuleystay saddexlii kooba iyo koobka adduunka marka quulin afaris qudhiisi waxaa leeyahay waxuu ka noqon doonaa musharixiinta inkastoo lagu cadcadyahay laakiin wuxuu ka yahay musharixiinta sanadkan ku baratamaya abaalmarinta balandoor abaalmarintan waxa weyaan sidoo kale waxaa ku jira ciyaartooy badan sida kelin babey oo ku jira oo liiskan ku jira sidoo kaleeto gundogan ayaa ku jira ciyaartooyda waxa weyaan bukaya saka oo markaa arsenal uu ku jira laakiin dadka ugu cadcad ama ciyaartooyda ugu cadcad waxaa leeyahay waa labo waa hirin haalan ama ciyaaryaanka leeleedo linal misi Pasó tu as le niveau. Et nous pour t'en waa hagaag dhanka kalena haddii aynu eegnona waxyaabaha u waaweyn ee ciyaaraha jira haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta united waxaa laleeyahay weli waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta united ay u baahan tahay ciyaartooy kale inkastoo suuqka libsiga uu xirmay laakiin waxaa laleeyahay xil ciyaareedkan ama markuu dhammaado bilowga qeybta dhexe january waxaa la aaminsan yahay in suuqa libsiga ay geli doonaan sidoo kaleetana waxaa jira khilaaf iminkan baa kooxda kubadda cagta myunaad ciyaartooda iyo weliba macalinkanba uu ka jiro haddaba waxaa leeyahay waxaa baraha bulshada laisla dhexmarayay arrinka ciyaaryaanka jordan sancho oo manchester united ka tirsan waxa uu hore u sheegay in uu dhaleecin u jeedinayo tobabarya ligtanhaag tobabaraha iyo xidigaha qaar ayaa isku dhaafsaday hadallo kadib markii xidiga reer england uu sheegay kulankii ma united guuldarada ee kula kulantay arsenal uu sheegay in maalinka uu waxyaaba uu sameynaya tahay wax loodula qaadan karin hadaba shabakada lagu magacaabay e s b n ayaa sheegtay in wixii dhexmaray jordan shanjo iyo tobarama united ay abuurtay cadaawad qolka lebiska ah horarka ayaana sheegaya in qolka lebiska qayb ka mid ah ay haatan dhabarka ujeedinaysa ciyaaryaanka ama u jeedinayaanba ciyaaryaanka england iyadoo ciyaartooda qaarna aysan ama la dhacsaneen hadalada jordan sancho marka sancho waxaa loo arkaa in gebi ahaanba uu ka tegi doono kooxda kubadda cagta united maadaama tababaraha iminkanba uu la dagaalsan yahay sidoo kaleeto markii aynu eegno eh, tababaraha kooxda kubadda cagta ma united markan waxaa loo baahan yahay in eh, ciyaaryahaanada kooxda kubadda cagta ma united kala xakameeyo maadaama ciyaartooyda kooxda kubadda cagta united ay daayiro yihiin marka laakiin waxaa la aaminsan yahay in jordan sanjo markan uu ka tegi karayo maadaama khilaaf xoogan oo dhexmaray tababaraha kooxda kubadda cagta united iyo jordan sanjo haddiinu eegnana tobanka xidiga ugu fiican bermeliga ah ayaa lasoo saaray toddobaadkan waxaa lasoo saaray toddobaadkan xidigaha aadka u khatarta badan oo wacdireeyey iyadoo markaasi dabcan xidigo badan ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican wargeyska daily mail ayaa soo saaray liiska xidigaha ugu fiican toddobaadka horyaalka bermeliga wargeyska ayaa toddobaad kasta soo saara qiimeynta xidigaha sida fiican u ciyaaray toddobaadka horyaalka bermeliga haddaba xidiga kooxda kubadda cagta sporis ee ninka la james madison ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah isagoo kooxdiisii ee ka caawiyey inay ku badiyaan shan gool dhanka kale soon oo weerarka uga ciyaara sporis ayaa sidoo kaleeta waa cdardhigay waxaana loo doortay xidiga ugu fiican toddobaadka oo ciyaaryahankan waxaa laleeyahay waa nin aada u khatar badan haddaba waxaa jira ciyaartooydii ilaa toban gaadhaya sida soon oo xilli ciyaareedkan waxaweyaan durbo waa cadreynaya sporis waxaynu ognahay in xilli ciyaareedkan oo ka tegi kayn laakiin sidaasi ay tahaan waxaweyaan sporis shaqadoodii ay wataan guluhoodii ay wataan oo toban dhibcood ay leeyihiin tan iyo horyaalka markii la bilaabay waa abitan tababaraha kooxda kubadda cagtis boris waxa weeyaan bostacoglu aad yad ayaa loo amaanaya waxaa leeyahay waxaaba laga yaaba in loo doorto tababaraha ugu wanaagsan horyaalka bermeliga bishii hore haddaba son isagu waxa weyaan waa xidiga hogaaminaya toddobaadkan waa ninka ugu wanaagsan sidoo kale evan fraxon ciyaaryahankan u ciyaara kooxda kubadda cagta brighton ayaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta brighton saddexdiisii ama hadkiligiisii ugu horeeyey waxaana uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta newcastle united ciyaaryahankan ayaa kamid noqday xidigaha ugu daayeer taariikhda horyaalka bermaliga isagoo jira sideed sano waa haddana haatrig dhaliya sidoo kaleeto irin haalan waxa uu ka mid yahay eh, xidigaha ugu khatarta badan xil ciyaareedkan wacdareeyey waxaa jira saddexda ciyaaryahaan oo toddobaadkan haatrig dhaliyey waa ninka la son sidoo kaleeto evan faragson sidoo kale irin haalan waa saddexda ciyaaryahaan loo doortay kuwa ugu wanaagsan sidoo kale james madison isaguna waa nin kale aad iyo aad u khatar badan jared bowen oo ciyaara kooxda kubadda cagta westham isaguna waa ciyaaryahan toddobaadkan waxa weyaan laleeyahay aad iy aad loo amaanaya sidoo kaleeto digl rice isagana waa la amaanaya ninka lagu magacaabo koro mituma isaguna waxaa aad iyaad ayaa loo amaanaya waxaa leeyahay ciyaaryahankan waa ciyaaryahaan tayo sare leh sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan kale oo sida rudri iyo james watbruce dhammaan ciyaartooydaasi waxaa loo doortay ciyaaryahanada ugu wanaagsan toddobaadkan horyaalka bremeliga haddii aynu eegnana dhanka kalena dhegaystayaal kabtanka kooxda kubadda cagta liverpool virgil van dalj ayaa ganaax dheer ah almarsiin doona sida warku ay sheegeen kadib markii la baahiyay codadka kulamadii horyaalka bermaliga isbuucii tegay kuwaas oo ah, muujinaya in vandaaj uu iska dhiga tiray garsoore john brogis oo sheegay inuu garoonka markaasi ka baxo soddon iyo laba sano jirkan ayaa kaarka casaanka ah la siiyey ciyaartii liverpool waqti dambe ee guusha ay kasoo gaaraysay labada iyo halka ah oo waa todobaadkii hore weyaan waa todobaadkii hore weyaan newcastle united ee ku booqatay garoonka james bark stadium isagoona qalad ee ku galay wariyahaanka reer sweden ninka lagu magacaabo alexander wasaqa haddaba aalada faar iyo garsoore brikes ayaa isla hubiyey go balse darwin nunis oo bedel kusoo galay ayaa saddexda dhibcoodba siiyey kulankaas weyaan waa kulankii hore faar ayaa waxa ay dhinaceeda baahisay codadka ee eh, garsoorayaasha iyo ciyaartooyda waxaana ku jiray wixii ay ku wada hadlayeen fandaj iyo garsoorayaasha kale waxaana taasi keentay in ciqaab dheeraad ah ee la saaro virgil fandaj oo hadallo falagaada ah ku yiri garsoorayaasha ama garsooraha ku sugnaa halkaas sidoo kaleetana waxa uu iska diiday inuu amarkiisi qaato oo garoonka uu ka baxo taa oo ka dhigan in virgil fandagi leeyahay laba kulan ayaa haddaba dhiman waxaa la aaminsan yahay in kulamo kale loogu dari doono inkastoo leeyahay waa qafifin doonaa dhanka kaleetana haddii aynu eegnana qabiirka kubadda cagta ee ninka lagu magacaabo robia savage ayaa sameeyey saadaal ee ka farxinaysa taageera jhelsia oo sheegay in markaasi sanadkan ay ku dhibaateysan horyaalka oo brmeliga waxaa weya durba xaaladdu way xun tahay waxaa kaloo uu u diray arsenal oo u sheegay in ay ka quustaan horyaalka oo ay ku riyoonayaan labaatan sano kadib oo niyaddooda ay ka saaraan ayuu yidhi chelsea oo hadda kaalinta waa labiyi tobanaad ee ka dhamaysatay ama xilli ciyaareedka ku dhamaysatay labayi tobanaad ayaa afartii ciyaarood ee bermeliig ah ee tobaro argentino uu hogaamiyey waxaa keliya ay guuleysteen keliya haljeer waa laga badiyey halkaha barbaro ay la galeen liverpool waxayna ku furteen horyaalka bermeliga barbaro waxaana eh, ugu xigay guuldaradii kasoo gaadhay westham kadibna kulankii ugu dambeeyey notaham forest halkaa saddex dhibcoodna ay ka heleen kooxda heerka labaad ka timid ee lagu magacaabo luton ton dhanka kaleetana robi savage oo ka hadlayay chelsea iyo arsenal ayaa yiri markii murushi iyo bujentino la magacaabay waxa aan u maleynayay in chelsea imaan doonto afarta sare welina waa rumaysanahay taa sababto ah waxay la saxiixdeen ciyaartooy badan oo wanaagsan oo hamuun u qaba inay guuleystaan tobabaro burjuntino oo ciyaartooy iyo weliba eh, ciyaartooy aada u khatar badan daayar haysta waxaan aaminsanahay way imaan karayaan afarta sare yuu leeyahay savage waxaa kaloo uu tilmaamay in burjuntino uu helay qaab ciyaareed ama qaab ciyaartooyda goolal badan ay eh, ku dhalin karayaan xil ciyaareedkan waxaana uu yidhi burjuntino waa inuu helaa qaab uu weeryahaanka ku dhalin kara labaatan gool iyo ka badan sida lambar sagaal sidoo kaleetana waxa weyaan in ciyaartooyda kalsooni la siiyo intaasi kadib waxa uu la hadlaya arsenal waxaana uu sheegay inaanay niyada gashan inay ku guuleysaan horyaalka brmelig wuxuu leeyahay laakiin keliya kaalintooda labaad iyo kaalinta saddexaad way geli karayaan laakiin wuxuu leeyahay sanadkan horyaalka brmeliga mar weliba waxaa scalmo city oo afar san xiriira ah ku guuleysan doonta ayuu leeyahay qabiilka kubadda cagta falanqeeya ninka lagu magacaabo robia savage markana hadii aanu eegnana waxaa jira ciyaartooyda ugu daadayar oo waxaa leeyahay tobanka sano soo socda qabsan doona shanta horyaal ugu xisaab badan sida horyaalka brmeliga sidoo kaleeto horyaalka wadanka sbain laliigaha halka talyaaniga sidoo kaleetna horyaalka wadanka faransa sidoo kale kan jarmalka haddaba ciyaartooyda tobanka sano soo socda qabsan doonta dunida waxa weyaan waxaa leeyahay waxaa hogaaminaya ciyaaryaanka lagu magacaabo irin haalan ciyaaryaankan haalan waa ciyaaryahan daa'ira waxaana loo arkaa inuu noqon doono mid kamid a ah ciyaartooda ugu wanaagsan dunida hadda sanadkanba waxaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono abaalbarinta baalandoor sidoo kale judi billingham oo real madrid soo qaadatay xil ciyaareedkan judi billingham tan iyo markii uu kusoo biray kooxda kubadda cagta real madrid waxa weya durba waxa uu dhalinayaa goolal waxuu caawinayaa goolal marka waxaa loo arkaa isagana inuu ka mid noqon doono xidigaha ugu wanaagsan dunida oo mustaqbalka baalandoor ku guuleysan doonta ama ku guuleysan doona sidoo kale nin kale magacaabo finicia cia isagana oo real madrid ka tirsan waxaa la aaminsan yahay ninkan inuu noqon doono midka ugu xiisaha badan ama ciyaartooda ugu wanaagsan dunida fini waxa weyaan hadda real madrid ayuu ka tirsan yahay isagoona mustaqbalkiisi uu hibeeyay joogista kooxda kubadda cagta maringeska halka sidoo kaleetana bukayo saaka loo arko mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan dunida marka ciyaartooydan waa ciyaartooy aad iyo aad u daayaera oo waxa weyaan waxaa loo arkaa inay ka mid noqon doonaan mustaqbalka kuwa wanaagsan ee kubadda cagta halka sidoo kale firfordino masita ka tirsan isagana waxaa loo arkaa inuu noqon doono mid kamid a ah ciyaartooda wanaagsan dunida sidoo kale waxaa jira ciyaaryahaan daayara oo ciyaara kubadda cagta bayr munig waxaa lagu magacaabay ciyaaryahankaasi jamaal musalla isagana waxaa loo arkaa ciyaartooda wanaagsan dunida halka bedri oo barcelona ka tirsan isagana waxaa weyaan loo arko inuu noqon doono ciyaaryahanada ugu wanaagsan dunida oo ciyaartooyda guuleysta ayuu noqon doonaa sidoo kale gafi oo barcelona ka tirsan eduardo camafinga oo madrid ka tirsan waxaa loo arkaa inay noqon doonaan ciyaartooyda ugu wanaagsan dunida sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta bayer leverkusen waxaa lagu magacaabaa valerian weset ninkan waxaa loo arkaa inuu noqon doono ciyaartooyda ugu khatarta badan halka sidoo kale uu jiro ciyaaryahanka lagu magacaabo qaara fasqilia oo napoli ka tirsan waa ciyaaryahaan garab ka ciyaara waxaana loo arkaa inuu noqon doono ciyaartooyda ugu khatarta badan dunida sidoo kale jomenia ka mid ah martinelia ka mid ah joso ka mid ah inzo fernandes oo chelsea ka mid ah dhammaan ciyaartooydaasi waxaa loo arkaa mustaqbalka inay noqon doonaan ciyaartooyda ugu wanaagsan dunida paixões waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan waxaynu eegeynaa toddobaadkan gudihiisa waxyaabaha ugu haweenaa falaqeynta horyaalka brmeleaga arsenal waxa weyaan sanadkan weli aad iyo aad ayay u cadareynayaan axmed dirir nuur ayaa ila jooga bal axmedow soo dhawow waxaynu eegeynaa ganres waxa weyaan toddobaadkan toddobaad ayaa u tahay oo waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ma united waana cadowgooda ugu weyn ganres shantii kun ugu dambeysay ama lixdii kun ugu dambeysay ee garoonka ay ku qaabilaysa imaaraat stadium united waxa weyaan waa la garaacay shan ka mid a ah, hal ka mid a ah barbadhac ayaa la galay waxna sidoo kaleeto waynu eegi doonaa masiti oo sanadkan iyaguna waxa weyaan haalankoodii wataa oo cadreynaya bal arsenal aynu ku bilaabno eh, iyadoo aynu ognahay in ganary sanadkan waxa weyaan sanadkii hore ay ku dhawaadeen horyaalka bermulegi bal sanadkan ka waran kulankii xiisaha badnaama united iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal bal ka war halilow eh, aada maasanta cabdirashiid rashka adiga iyo saaxiibada eh, barnaamijka dhegeysanayo waa dhowahay haddaan guda galo dabcan haddaan ka bilaabno kulankii dhex maray arsenal iyo sidoo kale manchester city iyo geeyada imaaraatisi ee guriga arsenal lagu ciyaaray labadan kooxood eh, cabdirashiisaha sheegtay waa laba koox oo aada u xifaaltama mm. eh, waagii horena ama labaatankii sane u dambeeyey xiliyadii ay barsamaadka ku jireen ee aada u kacsanaayeenna mm. xifaaltami jiray xifaaltan gaar oo ka dhexeeyey welina waxaad moodaa in xifaaltankii hore uu sii jiri karo amaba uu muuqdo eh, waana kulamadoodu kulamo yani inta badan eh, wax goolal iska dhaliyo hmm. oo labada dhinacba eh, dhinaca guusha qaato oo barbardhacu ku yaryahay weeyaan eh, kulankii ka dhacay maratis wuxuu ahaa kulan guusha xilli dambe tobankii daqiiqa u dambeeyey nasiibka u go-aamiyey arsenal halkaas oo ay guusha ay ku qaadatay si guud markaan u falanqeyno kooxda arsenal xagaagan natiijo fiican ay aruursanaysaa laakiin waxay la tahay aniga eh, waxaan dhaliilayaa waan aad u dhaliilsanahay macalin arteta isaga waxaad moodaa inuu kooxdiisa isagoo caqabad uu ku yahay taageerayaasha arsenal waxay leeyihiin isaga caqabad nagu ah. shaxdii wuxuu sameynayaa mararka qaar eh, shax looga baran afar difaaca lagu yaqiinay oo siisankii hore aan ku dhamaysanay taasoo kaalinta labaad aan ku galnay islamarkaana city tartan xoogan oo lama filaan lagula galay laakiin iminka waxaad moodaa in arteta shaxdiisa uu ku dheelayo tamus bartay difaac usoo celinayo eh, difaaca dhexe taasna caqabad waxay ku keentay shaxda isbedelkeeda odegaard bosco ciyaaraya mid ahayn inuu ciyaaro eh, hafarta markiis in isagoo kufkufayo mm. dhexda la geeyo inkastoo raacashadiisu macquul ay tahay laakiin haddana tabar badan uusan lahayn oo aad mooda inuu jab yaryahay mm. dhaliilo badan uu wajahayo marka si kastaba markaad eegto kooxda arsenal arteta waxaad moodaa inuu yani isaga kooxdiisa ku dheelayo hadda tusaale ahaan kulankii u dambeeyey bedelkiisa markaan fiirino waxay ahayd bedelkiisaas inuu kusoo bilowdo ama xilli fiican uu keeno si yani loo go-aamiyo oo goolal fiican ay ku rayn kartay yani arsenal ma ahayn inay xilligaas xilli dambe waqti dambe ay togtogto laba gool waxay leedahay haddii jesus gabriel jesus la keeni lahaa xilli fiican oo la keeni lahaa ninka la yirahdo fabio viara xilli fiican la keeni lahaa natiijo fiican in la heli lahaa xilli fiicanna go-aan ay eh, gaari lahayd oo mm. goolal ay dhalin lahayd laakiin eh, arteta isaga kooxdiisa dibindaabyo ku ah waa macalin dayar wuxuu iska dhigayaa macalimiinta kale in khibrad uu ka kororsado yani ku daysado mm. laakiin mararka qaar waxaad moodaa inuu lumaayo oo kooxda isaga laftiisu dibindaabyo uu ku yahay mm. saac sayntiisa ninkii laha ku taagan yahan ma kaco cabdirahiid haddiinu eegno michael arteta waxa weyaan shaxdii uu ku ciyaarayay horta thomas barty ayaa kulankaasi ka maqnaa thomas barty waxaa laleeyahay kulankaasi xanuun dartii ayuu kulankaasi u seegay sidoo kaleeto markaynu eegno zinshenko waxa weyaan waa xidig markaasi tayo fiican leh waxaynu ognahay zinshenko iyo waad in lagu soo bilaabay sidoo kale gabriel iyo weliba ninka la yidhaahdo eh, eh, william saliba gabriel muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa la dhahay ninkan uu bixi karayaa waxaa leeyahay maadaama timber baxa uu baxay oo yacni dhaawac uu yahay oo xilli ciyaareedkan uu maqnaan karaya toddoba bilood waxaa leeyahay gabriel booskaasi uu buuxin doonaa sida xilli ciyaareedka qadkii hore laakiin qadka dhexe markaad eegto artet wuxuu doonayaa saddexda ciyaartooy inuu isla qabadsiiyo sida kay havertz martin odigard iyo weliba diglan rice waxaanu ognahay diglan rice inuu lambarka lixaad uu ka ciyaaro ama lambarka eh, lixda ama markii la eego ama lambarka eh, sigiska loo yaqaano sidoo kaleeto waxaanu ognahay in martin odigard dhanka weerarka uu yahay uu badinayo sidoo kale kay havertz weerarka misleedahay thomas bartey iyo diglan rice oo kale qadka dhexe oo ahaan lahayd laakiin eh, shaxda oo michael arteta uu isticmaalayo qadka dhexe saddexdaasi adig ahaantaada maxaa ka tahay eh, in badan eh, thamus barty iyo degl rice waa laba nin oo isfahmi karo dhowr marna waa lagu soo bilaabay shaaxda si wada jira dadku qaar waxay lahaayeen eh, bilowgii seasonka macquul maadan inay wada ciyaaraan deglan rice iyo thamus barty hmm. laakiin fifaalahan aragnay isfahan uu jiraa waxaana aad ugu fiican dhaxda inuu maamulo ninka la yiraahdo bartey deglanna uu qeyb ka noqdo shaxda hmm laakiin haddii la yirahdo Declan Rice saxda inuu maamulo eh, yacni khadka dhexe oo Thomas Partey difaac uu soo aado markii kooxdu eh, yacni Brunei laga haysto taasi caqabad waxay ku noqon kartaa Arsenal eh, marka yacni isaga Arteta wuxuu rabaa kooxdu markii Brunei laga haysto inay yacni difaac uu noqdo ninkii la yirahdo Thomas Partey Brunei markii haystana dhexda uu qaybiyo marka taasna meesha fursado badan ku karo halka Havertzna uu caqabad ku yahay kooxda <laughs> marka waxaa leeyahay Chelsea ayay ku xisaalaynayaan kooxda iyo taageerayaasha arsenal waxay leeyihiin arsenal waxay leeyihiin eh, chelsia waa naga habaarsatay oo yani waxay noo soo dirtay nin caqabad nuge oo arkiisa kulanka u dambeeyey ay manchester eh, aan la ciyaareynay ama arsenal ay la ciyaaraysay lugta waxa brunigo la gafay <laughs> marka ninka waxaa leeyahay tabar fiican ma lahan khibrad fiican ma lahan haddana waa dee nin macalinkii isaga u wato maadaama macalinka uu dalbaday eh, lacag badan walaayiin uu kasoo bixiyey eh, nin macalinka u watana dee waxba lagama dhihi karo marka waxayla tahay in arsenal haddii difaaceedii eh, hore ee shaxdeedii hore afarta ahaa ay kusoo noqoto ay natiijo fiican ay gaari karto kulamadii hore tusaalaan fulhan oo kale hmm. waa tii yacni baraajo barbaraha laba labada la galay kulanka ka horreeyey si dariiqi ah ayaa arsenal ay ku badbaaday marka waxaaso dhan waxaa keenayay shahdan hore aan looga baran kooxdan oo rabo arteta inuu si qasab ah ku baro wayna ku culus tahay arsenal in shahdan ay barato laakiin waxaan aniga aada usoo dhaweynayaa eh, kulanka u dambeeyey arteta wuxuu ciyaaray xoogaha yani eh, eh, wuxuu muujiyey isdifaacid iyo inaan lagu degdegin kooxda united mm. halka markii hore united kubad furan oo haysashay aan la ciyaari jirnay countertagana ay aada noogu dili jirtay <laughs> laakiin kulankii u dambeeyey xoogaha yani waxaa la muujinaya doonayay in lais difaaci karo oo aan bruniga la dooranin eh, haddana markii bruni arsenal lugta soo galo eh, yani eh, bruniga ay haysato marka arintaasna waa ku dhiirigelinayaa sababtoa ah, United waa koox keliya countertack ku tashato aadna qabiir uga ah kuguna dilayso haddii kubadda ay kugu hesho marka Arteta waxa keliya ee United uu ku wajahaya ee aan ka arkay kulankii u dambeeyay aan ku ammaanayo waa in kooxdii difaacan uu ka galay Bruni uusan soo doonan markii laga haysto uusan goolhayaha iyo yacni diilinta uusan soo aadin mm. marka isaga uu haystana kubadda lugtiisa ciyaaryahanihiisu ay ku maamulanayeen marka aad baa usoo dhaweynaya in saas loola ciyaaro kooxda United waayahay ugu dambeyntii mancity waxa weyaan iyagu afartii jeer ugu dambeysay waa badinayeen waxa weyaan koox badan ayaa toban dhibcood leh westham ayaa toban dhibcood leh liverpool ilaa spors iyo mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta gunners sanadkan waxaa leeyahay tartanka wuxuu udhexeeya kooxaha liverpool sidoo kaleeto mancity iyo arsenal adig ahaantaada mise leedahay sanadkan mancity horyaalka guuleysan kartaa mise waxaa is sanadkan liverpool iyo arsenal waxa weyaan cadaadis way ku keen karayaan kooxda mancity rashka waa mahadsan tahay niyo horta city markii la yirahdaba xoogaha way burburaysaa aad aad city waxa balaayo hmm. lama dhayilsan karo suuqa si hadda usoo adeegatay hmm. wax macquule eh, maalani waxaa islaaniya city oo qadki dhexe hmm. xoogaa galabgalabka gala ilkal uu baxay riyaad mahrees eh, uu baxay oo nin eh, bedel fiican oo lagu tashan jiray oo fisikal lahaa uu baxay waxaa islaaniya xoogaa niyadan dhisanayo waxaan iskuu sheekaynayay sita xogaha galowgalo waa jirto laakiin suuqaa la tagaa nin dhalinyaro ah waxaa lasoo dafaa aadan filayn kulamadeeda markaad fiiriso waa yacni horta city waxay haystaa macalimiin khibrad leh maamul khibrad leh kulanka hadduu dambe ay fiirsanaya oo shanta iyo eberka ahaa shanta iyo fulham waxaa islahaa hal iyo hal inay ciyaarta hafkaamkii hore inuu city dirqiya ku baxsan doonta ama mm. waaba laga badin doonaa mar damba waxaa arkay shan <laughs> marka city niyahow eh, haddii xataa qalqiil la geliyo mar walba waa tii baxsataa una malaynayo umana malaynayo in liverpool mm. city ay la tartami karto mm. arsenalna niya sidii hore maahano galabgalabaa muuqato aniga marka waxaas leeyahay mm. anoo mucaaradka city ah city mar afaraad ayay u eh, muuqataa eh haddii wax celiya aan la arkay inay ku guuleysan karto boqolkiiba lixdan saasa aaminsanwaxaasina waa waxa ceeb iyo waxdar ku ah eh. horyaalka <laughs> premier league oo laga dhigo horyaalka horyaalada kale yani sida faransiiska oo kale marka waxaa umalaynaya horyaalka premier league in laga dhigi doono wax iska ku ororada waayahay axmed dirir nuur waa mahadsantahay guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya